بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إلهي سبحانه وتعالى بمركه ورمهد إسكاله انت كدب ولا ليال وحا فرحد نوعه إن عاوة أن أفردنو إن شاء الله تعالى ندوذا بركيسا ay soo qaban qaabisay munadamat lixsaan liricaayati alijtimaaciya nadwadaas oo ku saabsan wasulxu khayrun sulxiga iyo wada heshiinta ayaa khayr badan nadwadan ayaa ku soo aadaysa xilli deegaanadii soomaaliyeed gees ka gees ay wada hadheeyeen colaad iyo shaqaaqooyin iyo dagaallo sokeeye oo u dhexeeya dadkii walaalaha ahaa ee xigtada ahaa ee oodwadaagta ahaa iyo qabaa'iladii soomaaliyeed ilaahay subxaanahu wa tacaala bal inuu maaragtay qaboojiyo oo sulxi iyo waanwaan iyo wada heshiis ay ku dhammaatay ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala nadwadan waxaa inoogu marti ah culimmadii soomaaliyeed kuwoodii ugu tunka weynaa intii ay ummaddeennu ay fiirsanaysay ilaahay subxaanahu wa watacaalaa cimrigooda ha inoo dheereeyo caawa nadwadan waxay ka turjumaysaa aragtida culimmada aragtida diineed iyo aragtida khayrwadayaasha iyo culimmadu mar walba sida ay uga shaqaynhayaan wanaagga iyo sulxiga iyo nabadda iyo diinta islaamka mowqifkeedii xaqiiqiga ahay dhabta ahaa iyagoo u qeexaya ummadda wada heshiinta iyo sulxiga ayaa halkudhig u tahay eh, nadwadatan insha allahu tacaala waxaan ku bilaabaynaa sulxiga iyo muslixiintii eh, taariikhdan soo maray iyo ma aragtay eh, kuwa tusaalayowga inoogu ah camalka islaaxiga ah waxaan ku bilaabaynaa fadiilatu sheekh alwaali sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun falyatafadal mashkuuran maajuuran bismi illaah الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن ماجه وصوصة ري حسن كا waxa uu tilmaamayaa dadka inay ka mid yihiin dad mafaatiix lilkhayra maqaaliq lishar ah dad furayaal u ah khayrka sharkana qafil u ah iyo cagsigooda dadka inay ka mid yihiin qaar sharka furayaal u ah oo beledun shaqeeya khayrkana qafilu asuu nebigu tilmaamaya calayh salaatu wasalaam walidaalika ayuha alxiba bini aadamkana ilaahay baa qur-aanka inoogu tilmaamay walaa yazaaluuna mukhtalifiin min tabci lbashar baa waxaa ka mid ah inay kala gedisnaadaan kala aara' gedisnaadaan kala masaalix duwanaadaan kala aragti noqdaan khilaaf inuu yimaado waa min tabci lbashar lamana yidhaahdo inta badan muxuu khilaafku u dhacay khilaaf kastoo dhaca xal baa loo raadiyaa dadkii taariikh haddaynu dib ugu noqonno wax kooban baan ka tilmaami waxaa ku filan baa axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugan ee goobahaasi ku saabsiisan hadday tahay qoys hadday tahay qabiil hadday tahay qadiyad dhaqaale intaba axaadiis bukhaariga ku sugan ayaa laga helayaa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam dhexdhexaadinayay dadka isqabtay dad fiican baa ku jira bini aadamkuna ra'yiga wuu isku seegaa waxaa ka mid ah nebigu inantii uu dhalay ee faatima iyo caliy bn abi aalib guriguu yimi faatima uu yimi ayna bnu camik buu ku yidhi in adeerkaa mee dabeetana waxay tidhi waanu ismuran waa isqabannayoo muu ku qayluulisan gurigee wayga baxay markii la isqabtay cali wuu iska tegey nebigu calayhi salaatu wasalaam cid buu u diray u raadisa waxaa loo sheegay inuu masaajidka seexday uu masaajidka jiifo isagoo masaajidka hurdaha oo maradii sare ka dhacday oo ciidi ku taalla buu nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam markaasuu ku yidhi qum yaaba turaab kunayadaasi maalintaasi u bixiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo raba inuu heshiisiiyo caliy bni abi aalib iyo iyo inantiisii waxaa ka mid a ah dadkii uu dhexdhexaadiyey matalan nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii kale isna bukhaariga ku soo arooray ee gabadhii bariire la odhan jiray iyo muqiid bariira waa gabadh addoona ah, laakiin gabadh cad ahayd si ay culammadu sheegaan muqiidna nin madoowa addoon u ahaa bariira xorriyaddeedii bay raadsatay mukaatab waxay noqotay inay adduun bixiso xorriyad la siiyo adduunbixiskii caaisha iyo dabaa ka caawisay xorriyaddeedii bay qaadatay labada qof ee addoommaha ah hadduu mid xorriyadda qaato xaq buu u leeyahay marka inuu siwaajkii halkaa ku goyn karo hadduu doonana wuu sii wadi karaa beriira waxay go'aansatay inay iskaga tagto muqiid waanay guriga sii joogin ay furitaankeeda qaadato muqiidna aad buu u jeclaa ilaa xad la yidhaahdo magaalada madiinuu dhex mari jiray markuu arko isagoo dabagala oo la yidhaahda ilmada eh, isha ka timaada gadhkayga di'i jiray baa la yidhaahdaa jacayl uuu qabay gabadhaasi diiddee ka tagtay nebigu calayhi salaatu wasalaam cabaas ibnu cabdilmualib wuxuu ku yidhi miyaad arkaynin sidan muqiit loo jeclaysiiyey gabadha tan iyo iyo gabadha tani siday u necab tahay ninka kale aanay u rabin dabeetana wuxuu nebigu isku dayay inuu shafeeco qaado oo uu bariiro ku muslaxo inay muqud soo ceshato oo uu guriga joogo laakiin wuu ku kari waayey waxay tidhi ma shafaacaad waddaa mise ma ergaa taho waad shafaaco qaadaysaa mise waad i amraysaa oo dee ilaahay rasuulkiisu hadduu wax amro ma diidi karaan saxaabadu maya ee shaafic baanahu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ergaanku ugu yimi dabeetana waxay tidhi ninkaa ma rabo waxaan uga dan leenahay labada qisaba waa qoys isqabtay ama kala tegay oo uu nebigu isku dayay calayhi salaatu wasalaam inuu dhexdhexaadiyo waxaa kaloo sunnadiisa nebiga calayhi salaatu wasalaam ku soo arooray dad ishaya oo maal isku haya maalan iyo laba qisoo bukhaari ku yaalla haddaynu wax ka tilmaamno saxaabigii la odhan jiray kacb ibnu maalik iyo ibn abi xadrad ibn abi xadrad ayaa isqabtay kacab baa dayn ku lahaa ninka kan dabeetana dayntii buu bixin kari waayey masaajidkaay soo galeen masaajidka gudihiisu markaa ku qabsada oo yidhi war dayntayadiina sii ka kalena markaa waa warwareejiyey wuu ku adkaystay codkoodii baa kor noqday nebiga calayhi salaatu wasalaam qolkiisii ku jira ayaa maqlay dabeetana sajafilbeyt yacnii sutradii guriga daahii buu iska qabtay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu kacab wuxuu u ishaaro u tilmaamay war nuska dah wuxuu dhexdhexaadinayaa labada ninay saya ee daynta isku haya nuska daa buu yidhi markaasuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waan yeelay kii kaluu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam war ninka dayntiisa sii waa la yidhaha wuxuu yidhi waxba ma hayo war kac buu ku yidhi nebiguiyo dayntas bixi waxna muu haysan shuraax ilxadiid waxay tilmaamaan wuu baxay suuqii buu tegey waxba ma hayo cumaamadii intuu furtuu gumtaday oo go-ii buu gaday go-ii isagoo gadaya islaanay aragtay muslimiinta ka mid ah calaa kulli xaal ninkan waxaa la yidhi nus baa lagaa daayay hadda bixi mumaaalo dambe lama rabee dabeetana nuskii buu bixiyey waxay tilmaamaysaa daynuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dhexdhexadeeye mar kale wuxuu maqlay nebigu laba buuqooduu ka dhex socdo masaajidka oo mid dhaaranayoo leeyahay ilaahay baan ku dhaartay inaanan waxba kaa daynaynin kaa dayn maayo iminkaad xoolaha bixinaysaa u leeyahy markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi ayna almutaalli cala allah mee kii ilaahay ku dhaaranaya laa yafcalu almacruuf samaha inaanu samaynaynin waa dhexdhexaadiye iyagana nebigu calayhi salaatu wasalaam marka ama maal ha isku hayaan ama guri ha la ysku hayo wuxuu isku dayayey inuu dadka muslimiintaa ah dhexdhexaadiyo waxaa ka mid ah qabaa'ilkii isdilayey cahdigii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa reer quba reer ka mida ah baa isdilay dabeetana dhagax iyo waxbaa la ysku tuuray nebigaa loo soo sheegay calayhi salaatu wasalaam saxaabadii la joogtay barhka midu wuxuu yidhi warina kiciya aan soo dhexdhexaadinee way u tageen dhexdhexaadintii baa wakhtigu ku dheeraaday salaaddii bay gaadhay bilaal baa abibakar ku yidhi nebigii wakaasoo habsaanye bilaalow dadka abibakarow dadka tuki aana qiimee salaaddii baa la galay yani waxay idhahdaan jamacii wuxuu nebigu kaga habsaamay calayhi salaatu wasalaam oo uu goor dambe yimi inuu dhexdhexaadiyo laba reer oo isqabtay waxaa ka mid ah taariikhdu waxyaabay ka waranto khilaafadii islaamiga ahayd oo muranku ka dhex dhacay wixii dhex maray caliy bn abi aalib iyo mucaawiye oo dhowr goor la isku dayey ama cali iyo waaqacatuljabal nimankoodii oo marna alqacqaac ibnu camar loo soo diray marna abi muusa alashcari labada qiso midba qoro loo diray si loo dhexdhexaadiyo ilaa xad ay soo gaadhay markii dambe alxasan ibnu alcaliy isagoo ah marka amiiruulmu'miniin khilaafadii sharciga ahaydna isagoo ah ciidan boqol kun gaadhayana wata ayuu wuxuu u arkay dadka muslimiinta ah in la mideeyaa inay ka muhiimsan tahay inuu kursigiisan ku dagaalamo isagu xaqa u leeyahay gacantana ku hayo wuxuu doortay inuu ka tanaasulo madaxnimadiisii oo niman madax ahayn uu uga tanaasulo waayo mucaawiye marnaba khaliif baan hayde kumaba doodaynin damu cuhmaan baan raadcaynayaaba arrinkiisu ahaa ninkan caynkaasiyo inuu uga tanaasulo in muslimiintu ay heshiiyaanoo isaga khilaafada la siiyo waana kii nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ee isagoo xasaninan yarabuu soo galay masaajidka dabeetana nebigu wuxuu tilmaamay wiilkayga kan ahi waa sayid buu nebigu yidhi waa madax waa qof maamuus iyo mudnaan leh waxaana la arkaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku heshiisiiyo laba qof laba daa'ifo oo muslimiinoo waaweyn oo isdilaya sidii uu nebigu sheegay baana dhacday taasina waxay tilmaamaysaa dadka muslimiinta ahi taariikhda ay ku suntan yihiin waxaa ka mid ah danayn uu danaynayay dhiigga muslimka in la joojiyo inuu aqbalo inuu ka daadego khilaafadii uu isagu xaqa u lahaa ee isaga loo doortay oo aanuu u ciidanna waayo inay yidhaahdaan culamaa'i taariikh boqol kun oo ciidana buu watay isagoo boqol kunoo ciidanana wata sharciyadana haysta inuu aqbalo inuu ka daadego si ay dadka muslimiinta dhexdooda heshiis uga gaadhaan taarikhda waxyaabaa lagu tilmaamo waxaa ka mida a ah ibnu zubayr cabdillaahi ibnu zubayr markii uu muslimiintii xijaasiyo intan joogtay isu sharaxee khaliifka u noqday ayaa waxaa dhacday wuxuu maqlay caaisha radia allahu canha habaryartiiya oo iibisay ama bixisay alaab ama dhul ama waxay doontaba ha noqotee wax iibisay ama bixisay laakiin wuxuu u arkay inaanay si fiican yeelin ama inaanay u cuntamin qaabkay waxu iibinaysaa ama waxu bixinaysaa markaasuu wuxuu yidhi haddaanay ka joogsanin xajri baan ku samaynayaa buu yidhi caaishuu leey waan xajirinayaa oo tasarufkeedaan xidhayaa caaishaa warkii soo gaadhay caaishana waa cadhootay inankii yaraayaan habaryarka u ahaa ayaa aniga igu leh xajiri baan ku samaynayaa ilaahay nidarkii waxa ku galay bay tidhi intaan noolayba inaanan la hadal dabeetana iyana way goysay in badan buu isku dayay cabdulaahi ibnu subayr inuu habaryartii muslaxdo oo la xidhiidho albaabkaba waa ka furi weyda inuu soo galaba waa diida markii dambu niman saxaaba almiswar ibnu makhrama iyo cabdiraxmaan ibnu laswad laba ninoo la yidhaahdu wuxuu yidhi ii shafeeca qaada oo habaryartay maruun ii geliya idinku waxaasaana dhex maray halkaasay taagan tahay abidkay la hadli maaya bay tidhi ii shafeeca qaada way soo kaxeeyeen caaisho gurigeedii bay yimaadeen dabeetana waxay weydiiyeen ee ma soo gallaa haa bay ku tidhi kulligayama soo gallaabay tidhi caaisha ma garanaysa inuu ibnu zubayrna la socdo haa kulligiin soo dhaafa bay ku tidhi markaa dabeetana dhammaantood baa soo galay iyagu markay halkan soko istaageen isagu xujradiibu uu galay waa ku dul-ooyey calaa kulli xaal waa heshiiyeen in badan marka is akhiiran waxay aqbashay nadarkeedii afartan qoorood inay xorayso oo ay heshiiskaasi gasho waxaan kusoo koobayaa maadaama culamo badani fadhido taariikhda muslimiinta sulxiyo tiro badan kuwo siyaasiya kuwo qaraabo ah kuwo qoys ah kuwo maala ah, intaba way ka dhaceen sulxiguna waa dhaqanka dadka muslimiinta meel kastoo ay joogaanba khilaafkuna waa dee ibliis iyo acwaantiisu wixii ay ka shaqeeyaan ibliis ayuu nebigu ku tilmaamay inuu taxarush bayna almu'miniin uu taagan yahay ama qoysaska inuu kala diray inuu taagan yahay idan qof kastoo muslima waxa saaran fitanka jira laba miduun inuu islaax ka dhex raadiyo hadduu yahay dadkii warkooda la aqbalayay ama wax islaaxin karayay wa ilaa inuu ka ictisaalo haddaanu islaax samayn karaynin inuu ka ictisaalo ictisaalku waa maxay inaad af iyo maal iyo hadal iyo maxaa la yidhaahdaa facebook iyo midnaba inaad kaga qayb qaadan waa dhiig muslimo waxaa daadanaya inaad markaa adigu dhiiggaasi qayb ka noqonin ama jooji haddaad xoog leedahay ama aad wax dhexdhexaadin karayso haddaad taa yeeli kari weydana insaxib barkaa وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين جزاك الله خير الجزاء وأحسن إليك كلمة اللباد waxaan siinaynaa fadiilatu sheekh maxamed cabduhu umal xafidahu allah waracaah isagoo insha allahu tacaala ka hadli doona ru'asaau lqabaa'il odayaal dhaqameedyada iyo shuyuukhu lqabaa'il iyo dowrkooda kaga aadan islaaxinta ummadda iswada haysata falyatafadal mashkuuran ma'juuran بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم وفقنا لما تحب وترضى آه، صلحا iyo in heshiisiinta laga shaqeeyo ummadda la isu soo dhoweeyo ee dabka la damiyo ee waa waajib sharci ah waana dhaqanka muslimiinta sidaa uu sheegay sheekh mustafe jasahu allahu khayran muslimiinta oo dhan bay ka dhaxaysaa iyo cid kastoo wax ka qaban karta laakiin si gooniya waxay mas-uuliyaddu u saaran tahay oo mas-uuliyad gooniya fuulaysaa middaa dadka ka dhexaysa marka laga tago dadka hoggaanka ah waana qaybta aan nadwada ku leeyahay ama hoggaanka dhaqanka ha noqdeen iyo odayaasha ama hoggaanka siyaasadda ha noqdeen iyagoo muslimiinta ama muuminiinta kale la wadaaga waajibka ayaa si gooniya haddana iyaga waxaa u saaran xil gooniya ka saaran inay suluxa iyo maslaxada ka shaqeeyaan waajibaadka ugu waaweyn ee xil inaad qabato muslimiinta xil u qabato waajibaadka ugu waaweyn ee ka dhalanaya waxaa ka mid a in aada muslimiinta dhiiggooda ilaaliso leanna sideedaba dowladi waa inay dibadda khatarta ka imaanaysana dad ka ilaaliso dadka dhexdoodana kala ilaaliso mas-uuliyaddeedu ugu weyn kuwaas waa waajibkaasi waa ka ilaahay ku tilmaamay waman axyaaha fakaannamaa axyaa annaasa jamiican yacnii heer waxaa la gaadhsiiyey naf mu'mina inaad sabab u noqoto badbaadadeeda sidii adigoo dadkao dhan oo kale mas-uuliyadda sida gooniya u saaran waa miduu nabigu tilmaamay sal alla aley wasalam uu lahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi dhammaantiin raaci baad tihiin waxbaa laydiin diray howl baad raacsan tihiin laydiin xil saaray waana laydin weydiin doonaa wixii laydin xilsaaray ee laydin diray nebigu markuu si guud u sheegay ayaa wuxuu yidhi walimaamu raacin wamas-uulun raciyatihi yacnii madaxii ugu sarreeyey waa madaxa siyaasadda iyo hoggaanka iyo wixii la mid ah raciyaddan ayaa loo diray sidii adhi uu raacayoo kale waahay waana la weydiin doonaa buu nebigu sal alay wasalam kadibna mas-uuliyaadkii khaaskaa buu nabigu sii tilmaamay tii ninka gurigiisa ka saarnayd hooyada gurigeeda ka saarnayd mas-uuliyaedka khaaskaa buu nabigu sii tilmaamay sal alay wasalam marka mas-uuliyadda ugu weyn markay noqoto maslaxo iyo sulux waxay ku dhacaysaa hoggaanka muslimiinta ama hoggaan dhaqan ha noqdo ama hoggaan siyaasadeed ha noqdo ama hoggaan diineed ha noqdo noocuu dooni ha noqdo waajibkoodu wuxuu yahay saddex arrimood kow horta khilaafka muslimiinta iyo isdilkoodu sababta keenaysa inay meesha ka saaraan sababta keentana nabigaa inoo sheegay sal alla alay wasalam waman lam taxkum a'imatuhum bikitaabi illaah ilaa jacala allahu ba'sahum baynahum hadday madaxdoodu ku xukumi waayaan sharciyadda iyo shacabka ilaahay kitaabkiisa dadkaa kitaabka ilaahay lagu xukumi waayey ilaahay dhexdooda ayuu isku diraa qabiil qabiil bay isu dilaan koox koox bay isu dilaan dowlad dowlad bay isu dilaan marka khilaafku waa waa carad waaye waa cudur laakiin cudurku sabab buu leeyahy sababta keentay cudurkani waa kitaabka dhaqankiisa oo laga tegay waxyaalo ka mid a ah. marka odayaasha dhaqankuna xeer jajabka qabaa'isha ay ku xukumaan meesha ha ka saareen oo sharciga ilahi ha ku beddelaan hoggaanka siyaasadduna xeerkan la dejistay wixii diinta khilaafsan meesha ha laga saaro taa waa qodobka ugu asaasisan ee mushkilada xalkeeda saldhigga u ah labadubana hoggaankay ku xidhanta qodobka labaadi waxa weeye asbaabta keenta oo ay ka mid tahay cadaaladxumada dadka waxa isku diraayay waa cadaaladxumo markay cadaaladdu dhimato oo eex timaaddo oo hantidoodii iyo waxoodii loo ilaalin waayo la boobo ayaa waxay keentaa markaa inay fulkaanaka qaraxdo taana waxaa looga baahan yahay waa waajibkooda inay ummadda cadaaladda kula dadaalaan si dhibkan looga hortago qodobka saddexaad ee xigo wuxuu yahay markii khilaafku yimaado khilaafkaasi xallintiisa iyo sulxiisa in lagu dadaalo tusaaleyaal fara badan bay iyaduna leedahay oo qaar ka mida ah sheekh mustafa hadda sheegaya nebigeenna sala allahu calayh waaalih wasalam meeshii wax ka dhacaan ama dhibaata ka dhacdo ama laba qoys isku qabsadaan ama khilaaf ka yimaado xataa saxaabada uma diri jirine isagaa toos u aadi jira madaxa ugu sarreeya muslimiinta isagu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh tusaalayaal fara badan bay leedahay bal alimaamu albukhaari caleyh raxmatullah laba meelood oo saxiixulbukhaariga ka mid ah ayuu ku baabeeyey mar wuxuu yidhi baabu maa jaa'a fi lislaaxi bayna annaasi ida tafaasaduu wa qowli illaahi tabaaraka watacaala laa khayra fii kaiiri min najwaahum ilaa akhiri aayadda markuu akhriyay sheegay ayaa wuxuu yidhi wakhuruuju alimaami ila almawaadici liyuslixa bayna annaasi biasxaabihi ninka madaxa muslimiinta inuu baxo oo u baxo inuu muslimiinta dhibku dhex yaallo soo heshiisiyo isaga la lafahaantiisu cidduu kaxaysan karana u kaxaysto wuxuu keenay xadiidkii hadda sheekh mustafa sheegaya sahl ibnu sacdin isaacidi nebiga sal alla alay wasalam qoys la yidhaahdo banu camr oo dega meesha xaafadda quba la yidhaha masaajid quba hadda ku yaallo halkaasay degi jireen ayaa isku dhacay way islaayeen gacanka hadal baa dhacay waa la murmay wixii lagu murma lama yaqaano nebigu duhurkii markuu tukaday bay soo gaadhay in meeshaa dhib ka jiro markiiba nebigu waa dhaqaajiyey sal alla alay wasalam labadii reeree isku dhacay heshiisiintoodii ayuu ku daahay ilaa xilligii salaadda casar la gaadho oo nebiga salaadda laga horgalo salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidkaasuu bukhaari keenay mar kale alimaamu albukhaari caleyh raxmat ullah wuxuu baabeeyey oo uu baab kale ka dhigay baabun alimaamu ya'tii qowman fa yuslixu baynahum madaxii muslimiinta oo intuu tegay dadkii ishayay u tegay heshiisiinaya iyadana laba xadiid buu ku keenay xadiidkaan hadda sheegnay iyo xadiidka anasulmaalik laga wariyo isaguna wuxuu ahaa nebiga sal lay waslam baa waxaa lagu yidhi rasuulka ilaahayow ninkaa la yidhaahdo cabdullaahi ibnu ubay bnu saluul oo madaxda munaafiqiinta odaygooda ah ninkaa maad u tagteed ood la hadashid nebigu waa soo baxay sal lay wasalam saxaabada qaar buu soo kaxaysa cabdullaahi bnu ubay bnu saluul markuu u yimid munaafiq buu ahaa ayaa wuxuu ku yidhi ilayka cannii faqad aadaanii natnu ximaarika warniyaw iga fogow buu yidhi iga duruq dameerkaadu wadto urkiisaabay dhibhayeen markuu nebiga sidaa ku yidhi nin saxaabada ka mida wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartaye dameerka nebigu wato ayaa kaa udgoon buu ku yidhi munaafiqyo kadibna cabdulaahi binu ubay raggiisii qaar ka mid mida xanaaqay ninkii saxaabigaabay caayeen gacantaa laysula tegay laamaha geedaha timirta laamahooda ulo iyo kabaha iyo gacan baa laysula tegay xaaladdu hadday khadhaadhaatay nebigu wuxuu bilaabay sal alla alay wasalam inuu marka kale dhex galo oo hawsha dejiyo oo islaaxiyo ayuu nebigu bilaabay sala allahu calayh waaalih wasalam dhacdada kale uu baabkaa ku keenay ayaduna taasay ahayd waxaa sadexaysa rasuulkeenna sal ley wasalam markii lagu been abuurtay xaaskiisa caaisha radia allahu tacaala canhumaa sida saxiixaynka iyo kheyrkood ku yimid oo arrintii been abuuradkii caaisho lagu been abuurtay in xagga alle ay ka timaado ay daahday nebigu sal lla lay slm muddo markuu joogay tashi buu galay wuxuu la tashakaday usaamat bnu zayd wuxuu la tashaday cali bin abi aalib gabadhii guriga ka shaqayn jirtay buu warsaday nebiga sal lla lay slam muddo bil ku dhow ayaa guriga nebigu sal alla lay waslam qasnaa oo rasuulkana warkii xagga ilaahay uga imaanin arrinta xaqiiqadeedii garan waayey kadibna rasuulku sal lla lay tashiyadaa kadib markuu sameeyey ayaa saxaabadiisii intuu la hadlayba wuxuu ku yidhi war nin reerkaygiiyo gurigaygii ka baxsan la'yahay yaa iga qabtoo cudur daara waa cabdulaahi umay ibnu sawr ra'sulmunaafiq waa ninkii been abuuradka sameeyey waa kadibna waxaa istaagay ninkii la dhihi jiray sacad ibnu mucaad waa ugaaskii iyo suldaankii iyo odaygii aws labada qabiilee reer madiina midkood wuxuu rasuulka ilaah annagaa kaaga cudur daaraynaa ninka aad sheegaysa hadduu annaga naga dhasho aws yahayna qoortaan u casaynayna waa dilaynaa hadduu walaalahanaga khasraj ka dhashayna waxaadna amartaannu samaynaynaayo tillaabadaadna amartaan ku qaadaynaa markuu sidaa yidhi reerkii kale khasraj ninkii suldaankooda ah oo sacad ibnu cubaada la yidhaaha bay waxoogaa ficil la qaaday reerkiisi baa loo gacan dhaafay kadibna ficil la qaaday wuxuu yidhi wallaahi inaadan dili karin buu buuhi mana u dhowaan kartid intaa markuu yidhi ayaa usayd ibnu xudayr nin la yidhaahdo oo aws ahaa oo ninkii hore sacad ibnu mucaad ay ilmaadeer yihiin oo qaraabo yihiin ayaa soo booda wuxuu yidhi munaafiq baa tahay buu yidhi munaafiqiintana waad u doodaa buu yidhi wallaahi inaannu dilaynaa buu yidhi oannu amarka nebiga ku fulinaynaa aduguna munaafiqa baa tahay buuhi hawshu khadhaadhaatay soo maarti kadibna arrintii waa kacday labadan reeroo ismaagmaagi jira waagii hore jaahiliyadiina muxuu ahaayey islaayo eberba iska dhigay ayaa marka isu qaatay marka hawshii waa istaagtay laba reer bay noqotay nebiga dhexdiisa in lagu dagaalamaya halis gashay gacan in laysu qaaday gaadhay markaasuu nebigu wuxuu bilaabay sal alla alay wasalam inuu marka ka odeeyayo saabasaabeeyo dejiyo oo hawsha aamusiyo war u kaadiyaayo war yaadhaayo war xagga ka qabtaayo war baashiyey ilaa hawshu degtay salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka meesha maxaa ka muuqata tusaalayaashu waa badan yihiin waxaa ka muuqataa nebi maxamed isagaa mas-uul aha sal lla alay wasalam isagaa oday ahaa isagaa nebiga ahaa isagaa hogaamiyaha ahaa isagaa madaxweynaha ahaa wamaca dalika muslimiinta markii ay dhibaatadu ay dhacdo oo laga boqo inay isku dhacaan ama gacanba dhacdo cid kale mauusan u diri jirin isagaa aadi jiray nabig sal lay isagaa dhex fadhiisan jiray isagaa sulxu samayn jiray waxaad ka qaadanaysaa marka mas-uuliyadda saaran hoggaanka muslimiinta ee markaa hor jooga ka saaran waxyaalaha muslimiinta dhexdooda ka dhacay dhacdada kale waa tii sheekh mustafa sheegayo waa tii xasan ibnu caliyin radi allahu tacala canhu wa ardaah iyada ku dheeraan maayo intaa kadib waxaa jirta heshiisiintu marka muslimiinta la heshiisiinayo marna waa hadal marna gacan bay u baahan tahay mar waa hadaloo dadkan dhibkudhedad dhibku dhex maray ha la wada fadhiisiiyo iyo ha wada hadlaan iyo ha tanaasulaan iyo war ilaahay ka yaaba iyo taasay taagan tahay taa muslimiinta oo dhan baa iska leh wain taa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahumaa muslimiintao dhan baa iskale culimihii caamaba laakiin haddii heshiis la gaadhi waayo oo labadii qole ama labadii reeree ishayey ay kala bixi waayaan oo midkood gardaranya oo la keri waayo heshiiskana aqbali waayo waa dhibkaata soomaalida haystee markaasoo kale ilaahay ka baqiyo wadaad iyo walaalow iyo markaa uma baahnaa markaa maxay u baahan tahay markaa gacan bay u baahan فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيا إلى أمر الله middaa gar darayna la kari waayo heshiiska lagu kari la'yahay ha fiirsanine middaa la wada dagaalama baa layidhi subxaanahu wa tacaala marka lala dagaalamayo shardi waxaa u ah alqudra waalimkaan yaa la dagaalamaya mushkiladan afjari kara waxaa afjari kara markaa ciddii awood leh qabaaishan marka waxa weeye un caadaystay inay islaayaan oo isbaabi'iyaan oo wax kharibaan oo magaaladii magaalooyinkii jidadkii meel walba kharibaan lana fiirsanayo kii awoodda lahaa uu fiirsanahayo sax ma aha heshiisiinta iyo odayaynta iyo ilaahay ka yaaba iyo culimmada iyo dowrka hore waayo hadday dowrkaasi suuroobi waayo oy madax adeygaan gacan bay u baahan yihiin markaa haa gacan bay u baahan yihiinoo markaa ta kibirsan waa in jilbaha lagu soo fadhiisiiyo haddii qodobkaa la waayo qaybtaa la waayo marka waxay noqonaysaa inuu fasaadku sii ballaadho dildilku sii bato qolada qolo ka sii argoosato waana dhibka haddayna haysta waaye yaa iskale dowrkaa isagaa ah. dowrkaasi awood buu u dowladdaa iskale ha madaxdaa iskale hoggaankaa iskale lalama wadaagataa iyada sidaas daraaddeed waxaan ku soo gabagabaynayaa in la dayaco adoo muslimiinta u ah mas uulu ah oo ama xil u haya dhaqan ama xil siyaasadeed u haya in aad dayaxdo khilaafka iyo dhibka dhex yaalla inaad waxba ka qaban weydo ood xallin weydo waa khayaano waay ammaanadii laguu dhiibtayood khayaantay waay ilaahay hortiisana waa lagu soo istaajin waxaa dhacaya adaa qoorta laguu siri doona qaybta ugu muhiimsan ka qaadan doona maxaa yeelay ilaahay ammaanada wuxuu kuugu dhiibay oo kow ka ah muslimiintana dhiiggooda kala baajiso waa aragtii nebigeennulah sal aley wasalam madaxnimada iyo xilku waa ammaano wa innahaa satakuunu yowma alqiyaamati khizyan wa nadaama qoomamo iyo waxay noqon doontaa maalinta qiyaamada dullinnimo kugu dhacda ilaa man akhada bixaqiha wa adda aladii calayhi fiiha ilaa ruuxii marka horena si xaqa ku qaata xilka marka dambena u guta xaqeeda guta oo xaqeeda maxaa ka mid a ah? waxaad u dhaaratay mas-uuliyaddan u qaaday waa dadkan iyo dalkan waa haddaad kala qaban weydo adoo kala qaban karood wax ka qaban weydo khaa'in baad tahay mas-uuliyaddii khayaamay waxaa dhacayana waa laguu soo istaajin doonaa waxaan ku gebagabaynayaa kii la rabay inuu xalliyo oo ama odayga dhaqanka ah ama muxuu ahay hoggaanka siyaasadda ah hadduu isagiiba balaayada shidaya ka waran hadduuba isagii dabka shidahaya ka waran yaa barajay markaa sideedaba ninku markuu madax yahay ama oday yahay ma aha dagaal ooga ma afku afkudhiigla ma aha dagaal ma abaabulo laakiin waa maslaxaysti waxbuu ismaslaxeeyaa waxbuu soo dhoweeyaa dabkuu qaboojiyaa waana siday runtii ahaan jireen dadkii hore dhaqanka hogaankii hore dhaqanka saasaa lagu aqoon jiray oday dhaqan sidiisaba waxay ahaan jirtay suldaan ugaas isim malaaq wuxuudoon ha noqdo islaam dhaqankoodu wuxuu ahaan jiray dhibku inay iyagu uun damiyaanu dabka damiyaanu dadka celceliyaan laakiin oday dagaal horboodahaya suldaan baan ahayna ku haya waa wax la yaabla waa waxaad soo ogaataan in badanoo ka mida waxaa miidiyaha ka hadlaya salaadiinta sheeganaya salaadiin maaha maalin dhaweyd baa mid afka abarka tuurahayo oo leh reer hebeloo dhan suldaankoodu guud baan ahay oo hadlahay ayaan jifadiisii hoosaan weydiiyo waxaan ku war kan yuu suldaan u yahay markaasaa waxay igu yidhaahdeen xataa ilmaadeeradii suldaan uma ahabay dheh wiilaalshii yaryaraayee meesha nala joogi jiray islii iyo nairobi nala joogi jiray ayaa waxaan ku arkaa shirarka ayagoo go' la wada qaatoo shirarka ka hadlayoo ku haya anuguna ree heel baan suldaan u ahay waxaasaa marka dabka shidahay salaadiinta asalka ahee eh reeraha salaadiinta u ah waa dad wax iskula hadha waay in badanoo iyaga ka midana nabadday ka shaqeeyaan shaki ma leh akhyaar badan baa ku jirta laakiin waxaan social midiyaha taageenee suldaan heel baan ugaasweelama ku haya haddaad gadaal u baadhaan suldaanna maaha ugaasna maaha waa beenaale shaalkiisaa ku kadsoomina arrinkaasi marka wuxuu u baahan yahay dadaalkaas dadka badanoo samafal iyo wanaag ka shaqeeyaa jira in laga shaqeeyo waxaan ku gabagabaynayaa cabsi baan qabaa soomaali hadda waxay isu dildilaysaay waa reerreer eh, laakiin mid hadda bilaabatayoo kaba culus baa inugu soo socota haddaynaan foojignaanin oon dadaal badan la gelin waxaa inugu soo socda wax la yidhaahdo dagaal duwaylaad dowlado yaryar oo laandhisyo ah dagaalkoodaa inugu soo socda oo ka cuslaan doona waxna ka bilowdeen oo qaybo ka mida ishardiyeen waddankana waxaa loo jejebiyey loo kala googooyey innaguna aan qayb uga noqonnay berri maanta qabaa'il baa islaynaya soo maaha qabaa'il baan kala qaqabanaynaa laakiin midda ka weynee soo socotaa ciddii u noolaataba waxa weeye landhis landhis ku doolahayoo xuduud baan kale leenahay iyo xagga iiga durug iyo waad igu soo duushay iyo laandhisyo iyo dagaal duwaylaad dowlado yaryar dagaalkooda ayaa inugu soo wajahan haddaynan dadaalkeedii la imaanin oon arintan loo guntanin towfiiqda allahina waafajiyo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu kelmadda saddexaad waxaan insha allahu siinaynaa wakhtigoo iska gabagaba ah fadiilatu sheekh moxamed idriis xafidahu allahu waracaah isna wuxuu ka hadli doonaa dowrka culimada soomaaliyeed looga fadhiyo meel kasta oo laysku wada haysto nin wadaada baa ka agdhow nin baa diinta u akhriya oo qur-aanka u akhriya ama ka agdhow marka nin walboo diinta xambaarsan oo sheekh ah waxa kaga aadan dagaaladan socda falyatafadal mashkuuran maajuuran الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد waxaan ka bilaabayaa meeshii eh, uu ku dhameeyey sheekh <clears throat> maxamed eh, sheekh maxamed cabdiumal xafidahullah oo waxa weeye khatarta hadda soomaali ku wajahan arrintan in laga hadlo oo lagu celceliyo waxaa keenaya oo laga digo waxaa keenaya khatarta muuqata wey culimmadu waxay odhan jireen fitnada marka ay soo socoto ayay culimmadu ama dadka ahlu cilmiga ahi arkaan markay soo food leedahay oo ummadda ku soo socoto oo soo kacayso soo buskicinayso ayay arkaan markaasay ka digaan dadka aan aqoonta u lahayn kitaabka ilaahay iyo aayaadka ilaahay iyo ayaamaha ilaahay waxay arkaan fidnada markay sii gadoonto intay wax baabiisa cagta marisa wax walba intay eber ka dhigta ay sii gadoomayso sii socoto ayay arkaan markaa gooraan waxba laga qaban karin waxna laga tari karin marka sheekhu hadda wuxuu yidhi waxaa inagu soo socda ama muuqanaya fafaalihiisu dagaallo qabiil baa socda horay bay u socon jireen hadda dagaalo landis ama daweylaad ama dowlado yaryar oo adduunka qiimihiisa marka laga fiiriyo maraatibta dowladaha aan waxba ka ahayn laakiin dowlad sheeganaya dowlad hebel dowlad hebel dowlad hebel isla dalkii isla ummaddii laakiin adduunka waxay ka tahay male cid taqaanaana ma laha wax miisaanay leedahayna ma wax magacay leedahayna ma laha dadkaas unbaa waxaa isku isu kala gogoye duwaylaadkaas anigu waxaan leeyahay inagu soo socda wax ka sii daran baa muuqanaya wax ka sii daran baa muuqanaya haddaan ilaahay subxaanahu wa tacaala raxmaddiis iyo naxariistiis aanu soomaali ku soo dejin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga gaarin oo caqligu inoo soo noqon oo inteenna miyirka qabtaa le ummaddu hadda waa in waalan iyo in miyirkii ku jiro miyirkii ku jiro ay isugu jiraan culimo waxgarad odayaal dad aqoon leh dad waxbartay dad ganacsato odayaal reero waxaasoo dhan bay isugu jiraan inta miyirku ku jiro soomaaliya haddaanay qaban inta waalatay waxaan ka baqayaa duwaylaad isdiriraa la sheegayaaye magac soomaali dawladdiis meelay jiri jirtay in la waayo ilaahay kama dhigo laakiin taariikhda ayaa waxayna baraysaa ifafaalaha socda oo kale hadduu yimaado in ummada taariikhda ka baxaan oo dhulkooda ummado kale dhaxlaan oo ummado kale qaataan oo doontaas ay wada saarnaayeen ay degto laqad kaana lisaba'in fii maskanihim aayatun jannataani can yamiinin wa shimaal kuluu min risqi rabbikum washkuruu lahu baldatun طayibatun wa rabbun ghafuur faacraduu faacraduu فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين maalmo iyo ayaamo la dhex socdo soomaaliya aniga iyo inta ila da'aadayay waa soo gaarnay gees ilaa gees aad socoto ayaamo iyo maalmo sahayna aadan qaadan inaad iska socoto tuula hebel ka qaday taas kale ka cashay taas kale ka quraaco kullu waa soomaali waxaad dhex maraysa naftaadana uma biqaysid hubna ma wadatid siiruu فيها layaaliya waayaaman aaminiin faqaaluu rabbana baacid بين asfaarina وظلموا anfusahum fajacalnaahum axaadiida wamazaqnaahum kula ممزق waa la jarjaray waa la googooyey maxaa loo googooyey reer sabaa iyagaa diiday nicmadii bay ku kufriyeen marka anigu dad badanina waa ila qabaaneh cadow badan baa dhulkan ummaddaanu haysato iyo doontan ay saaran tahay ummado badan oo hareeraheenna soo taagan sida dawacooyinkii iyo dhurwaayadii ayaa quud darraynaya le kuwanu say nicmadan u haystaan kuwan say u haystaan intay isku sii jeedaan annaga aan ka dhex bixinno fafaalaheedu way muuqdaa baddaa la rabaa berigaa la rabaa xoolahaagaa la rabaa marka aad idinku iskhilaaftaanna nebigu calayhi salaatu salaam wuu sheegay yusallitu calaykum caduwan min hayrikum ayaa laydinku sallidayaa oo aan idinka ahayn faya'khuda bacda maa fii aydiihim xadiiska muslim ku yaal gacantooda wixii ku jiray wax badanoo ka miduu qaadanaya baddii buu qaadanayaa xoolihii buu qaadanayaa nicmooyinkii hay haysteen buu qaadanaya oo goosanayaa oo goosadkeedana waa la arkay sababna waxaa u noqonaya iyaga ishaysadkooda iyo isdilkooda iswaxooda marka taasu horta waa cabsida jirta oo walaalayaal inaan ku baraarugsanaano innagoo dhan ay tahay taas waa qodob qodobka labaad waxaan ku celinayaa mas-uuliyadda waa la wada leeyahay laakiin looma sinnaa laba qolo laba qolo mas-uuliyadda ilaahay agtiisa dadka kale waa uga horeeyaan waa ululamriga ulul amriga yaa ayuha aladiina aamanuu atiicuu allaha wa atiicuu arasuula wa uli minkum kuwa ummadda ka mid ah ee loo hoggaansan yahay ee ummadda qaybo ka midi mid walba ay raacsan yihiin waxaana lagu fasiray waa culimmada iyo madaxda madaxda siyaasadeed arrintu marka labadaa qolo dadka ulama sinna culimmaduna way bayaaniyaanoo way caddeeyaanoo xujaday ogaan ila aladiina taabuu wa aslaxuu wa bayanuu latubayinunnahu linnaasi walaa taktumuunahu wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku waajibiyey inay caddeeyaan culimmada xukunka caddeeyaan oo meel walba la istaagaan leylan wanahaaran rabbi inii dacawtu qowmii leylan wanahaaran uma inii dacawtuhum jihaaran uma inii aclantu lahum waasrartu lahum israaran faqultu istakfiruu rabbakum inahu kaana gafaaran goobaha waa inay tagaan kuwa diriraaya waa inay kala waaniyaan dadka hor hormoodaya waa inay qabtaan sida hadda laynooga sheekaynayay nebigu calayhi salatu wasalaam ma fariisan jirin meel baa laba qolo isku dagaalaysaa marka la yidhaahdo wuu kici jiray maradiisuu qaadan jiray meeshuu tegi jiray umadahaasuu kale dhex geli jiray isagu marka qiyaadadii ama hoggaankii diiniga ahaana waa ahaa hoggaankii dowladdana waa ahaa labadaba waa isku hayay ka culimmada waxaa laga rabaa caddayn iyagu xoogna ma haystaan ciidamana ma haystaan baawarna ma haystaan laakiin xujay haystaan iyo burhaan oo ka xoog badan xoogga kale oo la haysto ka xoog badan ummad badanina ay dhegaysato haddaan dad aan dhegaysanaynin ay jiraanna macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun bay helayaan oo waxay helayaan ilaahow waa kaa xujadii waa ogni waa diideen beri bay ka noqonayaan waana ka baxayaan fitnadaas waa kuwii ummadihii ilaahay ka badbaadin jiray fitnada marka culimmada doorkoodu waa la tuhmayaa ummadduna waa soo eegaysaa fulayxantiis ma moogaale ragga halkan fadhiya waa la soo eegayaa wax badanoo khayr ah way qabteenoo anaa markhaati uga ah laakiin weli far baa lagu soo godayaa waxaa la leeyahay hadalka may wax ku daraan bayaanka may wax ku daraan caddaynta may wax ku daraan meelaha iyo goobaha soomaalidu waa daday ku kalsoon tahaye may yimaadaan waana gar baa loogu leeyahay waa dhici kartaa waxyaalo caqabaada inay ka hor yimaadaan dhulku nabad ma aha cadow badan baa jira mid gudaha iyo mid dibadda ah laakiin haddee iyagana mas-uuliyadda saaran iyo ajarka ay ka helayaan baa ka badan marka waxaan leeyahay culimmada meel kastoy joogaan ama goobaha arrimahanu ka dhacayaan ha joogaan ama bannaankeeda ha joogaane bal tallaabada xoogaa ha kordhiyaan taas waa qodob oo waa loo baahan yahay qodobka kaleeto waa qolada madaxda siyaasadda ah weliba looma sinna eh dee ummaddu hal meel bay ku soo ururtaa ama amiir ama boqor ama madaxweyne ama qof bay ku soo ururtaa ammaano weeye arrintaas xilkaas qof ummadda oo dhan ay u qirsan tahay madaxtinimo waa iyaduna mas-uuliyad bay leedahay waana tii nebigu calayhi salatu salaam uu dadka ku kala dhex gelaayay qabaa'ilka ku kala dhex gelaayay si cadaalada dadkaa ishaya loo kala xukumayay aayadihii waa laynagu dul akhriyay in taa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahuma fain baqat ixdaahumaa cala alukhraa faqaatiluu latii tabqii arrinta islaamku iyo diintu ma aha weligeed in saa laysaga laalaado oo labaatan sano soddon sano cadowgu hadba dhinac inaga gogoosto innaguna aan saa isaga laalaadno maaha sharciga islaamku hawl kasta xal bay leedaha waa la kala gooya xuluul bay leedahay xal bay leedahay fain faa'at faaslixuu baynahumaa bilcadli wa aqsituu waxbaa la kala sheeganaa soo ma daaq ha noqoto biyo ha noqoto xoolo ha noqoto dhiig ha noqoto kulli waxaasoo dhan sharcigu wuxuu u sameeyey qaab loo kala xukumo u sameeyey culimmadana ilaahay subxaanahu wa tacaala waa baray ummaddana waa in loogu yeeraa madaxduna waa inay fulisaa hawshuna waa inay saa ku fushaa labadaa qolo marka waxaan isleeyahay ka hortagga dhibkaas weyn oo laga yaabo inuu soo socdo waxaa weeye waanay isku xiran yihiin mas-uuliyaddoodu mas-uuliyaddooda inay qaataan weeye ilaahayna subxaanahu wa tacaala uga baqaan ummaddooda iyo dhibaatada ummaddan ku soo fool leh haddii aan laga gaarin wailaa xaaladda hadda socota xaalad adag weeye waxaan ku khatimayaa kelimadda sulxiga iyo heshiinta camalka ilaahay ugu jecel yahay wey culimmadaa sheegtay axaadiistii laakiin hal axaadiis aan ku koobaya imaam xaakim wariyey oo saxiix alisnaad uu yidhi oo nebigu calayhi salaatu wasalaam sida qur'aanku orayo aslixuu daata baynikum eh, wasulxu khayr laa junaaxa calayhima an yuslixa baynahumaa wasulxu khayr ya ilaa man taaba waaamana waaslaxa yani islaax lagu celcelinaayo nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu leeyahay anas maalin annagoo nebiga alai slat slam la fadhina ayuu nebigu calayhi salatu wasalaam ayuu qoslay qosolkiisuna wuxuu ahaa dhoolla caddays inta badan ilaa miciyihiisu noo muuqdeen markaasaan waxaan nidhi cumar baa wuxuu yidhi maxaa kaa qosliyey rasuulkii allow biabii anta wa ummii hooyada iyo aabbahay baan kugu furtaye maxaa kaa qosliyey markaas wuxuu yidhi soo koobaynaa laba ninoo muslimiin ah waxaan arkay ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiisa jilbaha loo soo dhigay oo lasoo fariisiiyey oo ilaahay uu kala xukumayo mid baa wuxuu leeyahay rabbiyow walaalkay xaqayga iiga qaadayo madlamadayda <clears throat> xaqaasuu iga qabaaye xaqayga halla iiga qaado markaasuu alle subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi hadda miyaadan u jeedin walaalkaa waxba uma harine xasanaadba uma harin markaasuu wuxuu yidhi waaya haddaanu xasanaad haysan aniga sayi-aadka hayga qaado marka ya dembiyadayda ha qaato dhabarkaa loo saaro markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ilin baa ku soo istaagtuu yidhi wuxuu yidhi maalintaas qofka wuxuu doonayaa dembigiisa in laga xambaaro oo qofka kale la saaro ilaan lacag iyo wax kale lagu kala goosanaya ma jirto dadkaa muslimiintaa kadibna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi buu yidhi ninkii wax dalbanayay bal kor fiiri jannada fiiri korkeeda indhuhu saa u raacay wuxuu arkay qusuurtii jannada iyo guryaheedii oo dahabka ah oo lu'lu'a ah oo adduun aan la arki karin markaasuu wuxuu rabbi yaa kuwaan iska leh shuhadada nebiyada kuwa iska leh markaasuu ilaahay subxaana wa tacaala ku yidhi nebiyana ma laha cid kalena ma lehe qofkii amankeeda qiimaheeda bixiyaa leh markaasoo oo yaa qiimaheeda bixin kara adaa bixin karane oo maxaan ku bixin karaa walaalkaa inaa cafiso inaa cafisaad ku bixin karta waa cafiyey ka tegey wax allaale wixii janna u muuqatay markaasuu yidhi qaad walaalkaayo ordaya labadiinna jannada galaa nebigu calayhi salatu salaam wuxuu yidhi buu yidhi ilaahay saasuu mu'miniinta dhexdooda islaax uga samaynayaae ittaquu llaha wa aslixuu daata baynakum idinkuna dhexdiinna islaaxiya dadka muslimiinta ah waa isdili karaan isdilku waa ilaahay baaba sheegay waa shay caadiya ah. laakiin doqonnimo iyo nacasnimo waxa ah inaan fadhiisanno oo waxa aan awoodi karno af iyo adin aynaan ku kala dhexgelin oo si daacada u kala dhexgelin culimmo iyo madax iyo odayaal iyo waxgarad iyo inta miyirka qabta haddaynu taad samaysanno innagoo dhammi waa badbaadaynaa iyagana waa badbaadinaynaa haddaynu samayn weynana iyaguna waa lumayaan inana waa la lumaynaa ilaahay kama dhigo sala allahu calaa nabiyina moxamed jasakum allahu khayra jasa waaxsana ilaykum kelmadda aan kusoo afmeerayno nadwadeennan waxaa weeye fadiilatu sheekh doctor sheekh cali maxamed saalex oo in allahu tacaala ka hadli doona fardiga ka midka ah ama qofka caadiga ah ee muslimka ah ee soomaaliyeed ee fitantan xilligeeda kusoo aaday isagu maxaa la gudboon iyo asaaliibta sulxiga ah ee isaga maaragtay markaa uu awoodi kara wuxuun ku islaaxiyo falyatafadal mashkuuran maajuuran alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah sayidina muxamedin calayhi afdal asalaati waasga tasliim ama bacd waa soo ururin doonaa waxaan waxaanuu fadhinahay waa idaarat asamaat markay mushkiladu dhacdo sidii loo maarayn lahaa caalamkuna markii laga hadlayo waxay leeyihiin qodobo iyo istraatiijiyaad la raaco oo hal hal lagu daray oo laba ah laakiin wuxuu markaysan hadaf lahayn meel ay u socdaan aanay lahayn taargetkooda aan la ogeyn oo wax iska baahaya dii markii dagaaladu ay bilowdeen baa jariidat almuslimuun waxay soo sawirtay karakteer laba nin oo soomaaliya oo isbursanaya mid ordaya mid kalenuu ka daba ganmay markay cabaar sii socdeenoo midba midka kale uu gadaal kaga jiro ayaa kii la bacsanayay ee ordayay la bursanayay baa istaagayay markaasuu leeyahay war maxaad ii daba joogtaa kan kalena wuxuu leeyahay aduu maxaad la carartay markaasu cimaam wuxuu kaga dhigayaa xarbun laa hadafa laha laa yacrifu alqaatil lima yaqtul wala almaqtuul lima yuqtal wa waxa ina haysta waana sababta keentay in barnaamij walba ee lagu dayo khilaafaadka waddanka ka jiraaye ay noqdaan wax lagu hungoobo oo natiijaanay ka soo bixin ta kale anigu kelmaddayda dadka markay fidno dhacdo dadku waxay isugu jiraan nin isagu gacanku dhiigle ah oo meesha ka dagaalamaya kaasuu anigu hadda la hadlimaya lafaheyga ogaga baqaya iyo mid isagu qalbi ku dhiigle ah iyo mid jeebku ku dhiigla ah qalbi ku-dhiiglaha nin baa waxaan yidhi bal ii sharax maxaa laga wadaa wuxuu yidhi dagaaladu markay dhaceen waa nin wadaada oo multasima ah. wuxuu yidhi inagoo wadaadaa meel baan u baxna buu yidhi gees laakiin wuxuu yidhi yaynan hub qaadin oo dagaalka gelin laakiin qalbigaan dagaal kaga jirna buu yidhi oo markii mooryaan reerkeena ah iyo mooryaan reerka kale isqabtaan salaatuleil baan geli jirna buu yidhi allaahuma ahlikum allaahuma cudur qalbiga ayaanu markaa bahash ka dagaalami jirnay haddaba qoladaana la hadli maayo maxaa yeele qof ka badbaadaya iska yar ila waxaan rabaa inaan badbaado soo maha kan kale waa inaan marka qunuudka u qabtaa oo salawaat aljahriya iyo siriyoo dhanba ku inkaaro laakiin waxaan la hadli karaa qofka jaabku dhiiglaha ah iyo qalinku dhiiglaha ah waa dadka shilimaadka dira ee maqaalada qora amaba youtube-ka soo fadhiista ama tictokka soo fadhiista ama baraha bulshada kelimaddu taasu u dhacaysaa biidn illahi subxana wa tacaala waxaan rabaa in yar in aan tilmaamo salafa hadihi alumma markii howlahan ay dhacaan dagaal loogu yeero mowqifkooda waxaa la tilmaamaa musanaf eh, cabdirasaaq iyo eh, xilyat alawliyaa iyo waxay soo ororeen aathaara camir shacbiy baa waxaa la yidhi markii uu marwaan uu dagaal kala galay addaxaak ayuu wuxuu cid diray ayman iman khurayn wuxuu yidhi waxaan rabnaa inaad nala safatid dagaal baan maanta ku jirnaa raggaasaanu iska dhicinaynaa markaasuu jawaab bixiyey ah jawaabta aan raba inuu qofku u barto wuxuu yidhi aabbahay iyo adaarkayba labada waxay goobjoog ahayaan dagaalkii bader bay ka qayb galeen buu yidhi ballanta aan la galay aan waxay ugula ballameen baa waxa ahayd allaa uqaatila axada yashhadu an laa ilaaha ila allah qof kelimaddaa leh oo laa ilaaha ila allah moxamedun rasuuluullaahi leh inaan dagaal la gelin marka wuxuu yidhi fain ji'tadii bibaraa'atin min annaari haddiise aad ii keentid waxaa naarta kaga badbaadayo oad i leedahay adigu ahlu jannaa tahay min almubashariina biljanna baad ku jirtaa oo ma aragtay waa la hubaa haddaad i leedahay waa arrin kale buu yidhi markaasaan kula dagaalamayaa buu yidhi mowqifkaas waa mowqif naasic ah oo qofka marka la yidhaahdo kaalay shilin soo dir ama kaalay qoladan caay ama kaalay soo gurmo oo ciidan soo dir dagaalkan wa galne inuu mowqifkan uu qaato waa mowqif salafa hadihi lumma ay samayn jireen waxaa dhacday sidaasoo kale markii loo yeeray eh, hadalkaa markuu yidhi kadib ayaa hadal laga daba tuuray wuxuu yidhi waa la caayay marka xaribu baa tahay waxbaa la sheegay markaasuu tix macruufa tilmiye uu leeyahay walastu muqaatilan rajulan yusallii qof tukanaya shantiisa oogaya inuu dagaal la geli maayo calaa sulطaani aakhara min qurayshin anoo u hiilinaya mid kale lahu sulطaanuhu calay iimi wixii sulaannimana isagaa iskale kursigii aniguna dembi baa isaaran buu yidhi macaada allaahi min jahlin watayshin ilah baan ka magangelayaa inaan jaahilnimana galo fudaydna u iqaado a uqaatilu musliman fii hayri shay ma qof muslima dagaalkiisa iyo diriirtiisa u bareeraya iyadoo wax ku fadhiya oo wax igu bixinaya ayna jirin falaysa binaafici maa cishtu cayshii wax itarayana maaha mowqifkaas waxaa saamayn badan oo kale muarif bni cabdillaah haddii ninkaas waxaan jeclaan lahaa dadka wax qorayaaye muarif ibni cabdillaah iyo mawaaqifahu min alfitan anmuudajan in isaga wax laga qora way ficnaan lahayd mawaaqif badan buu leeyay waxaa ka mida ah maalan zamankii waxaa la joogay cabdullaahi ama waxaa la joogay zamankii ibn alashcah kadib waa loo yimid waxa la yidhi dagaal baa waxaa lala gelay alxajaaj de xajaaj nin sahlan maaha soo ma oo dadka ruf qoorta ka wada jari jiray soo ma xajaaj waxaa la sheegaa maalin buu magaalada intuu ka baxo baadiyaha tegey kadib buu nin buu la kulmay ninkii uu yidhi ka waran ninka xajaaj ley isagaa weydiinay xajaaj baa weydiinay wuxuu rabaa dadka ra'yi caamka wixii laga aaminsan yahay public opinion inuu ogaado kiina waa u miisay wuxuu yidhi waa saan waa dhiigyo cab waa nin dadka dila de intaad tigtogyada madaxweynayaasha u dirtaan oo kale hadda wax kastuu sheegay markuu dhammeeyeyba wuxuu yidhi ma ogtahay in aniga xajaaj ahay ninga marka talada ku caddaato wuxuu yidhi atacrif ananii majnuun buu yidhi isna anna waalanaha buu yidhi nin qaca buu yidhi ha ii waxaan ka wadaa marka ninkaa nin sahlan ma ahayn muطarifa waxaa la yidhi dagaal baa la gelayaa xajaaj baa maanta dagaal lagu qaadayna raac wuxuu yidhi markii warka laga badiyey wuxuu yidhi waxaan idin weydiiyey waxaanaad iigu yeeraysaan horta jihaad ma dhaafsiisan yahi wax jihaad ka badan miyaa marba haddii jihaad jihaadkuna waa fadli buu yidhi marka inaan isku biimeeyo in aan nafsadeeda halaago inaan fadli raadiya kee wanaagsan yani nafsadeeda inaan ilaaliya wanaagsan buu yidhi halkii aan fadli raadin lahaa waxaan ka wadaa mowqifkaas waa mowqif markaa muhiima axaadiidan axaadiid la mid ah ayaa mar iyadoo fitanta laga hadlayo baan dagaalkuna aad u kacsan yahaan meelaha ka sheegsheegoon idhi muarif bin cabdilaahi dagaalka ma jecel waxbaan ururiyey mid kacsan oo aan u malaynayo toban in laga dilay baa intuu istaagay wuxuu yidhi shuqulkii banaadiriga fulinimada noo keenaysaa buu yidhi naga tartiiba buu yidhi annagoo ragga waa iska dhicinayna buu yidhi marka tan xoogaa fuli inaad noqotaan inuu sheekh cabdilxaliim ii dhiiba way fiican tahay maxaa yeele anaa hawshaan jeli kara in tartiiba dhulka loo dhigto lugaha ilmihim waxaa dhacday markii loo yimid xumayd ibn hilaal baa wuxuu leeyahay nimankii xuruuriyiinta afarta gees waxay ka soo galeen afarta gees mutarif bin cabdillah markaas waxaa la yidhi waniyoo dagaalka nala gal markaasuu wuxuu yidhi haddii laba naf aan lahaan lahaa mid baan idin raacin lahaa oo dagaalka idinla gelin lahaa haddii aad luunsan tihiinna taa hayga tagta buu yidhi laakiin haddii ay khayr tahay waxaad wadaan markaan ogaadana tan kalean idin raacin lahaa buu yidhi laakiin hal naf halkeen geeyaa buu yidhi middan keliyanu baan haystaa buu yidhi tiina waan kudhan ku fara adeega buu yidhi ninka waa ninka yidhi waqtigii rasuulka iyo saxbahu alkiraam halbeega khayriyada qofka markay le waa hebel waa khayr badan yahay waa qofka mutasaarica khayrka ku degdega markii la yidhaha waxaan hala qabta ninka degdega laakiin wuxuu yidhi zamanka ammaanta aanu ku jirno mar haddii fitantu ay cirka isu shareereen halbeega khayriyada wuxuu yidhi waa qofka tartiibsada marka wax lagu yeedhi aan degdegin innaga marka waxaan u baahannahay inaan la degdegin qodobada waxaa ka mid ah in marka howlahan ay dhacaan oo kale carabka la ilaashado maxaa yeelay hadda waad ogtihiin dagaalka intiisa badan inta dagaalka ku jirta mooyaane inta tiktokyada inoo fadhida iyo inta youtubeyada fadhiya iyo inta baraha bulshada ka hadlaya lama qiyaasi karo waxaad arkaysaa clib waxaan arkayay reer reer kale ku shidaya oo million ay daawatay millionka hadday wada tuqaad yihiin shan iyo lix hataa aad saamayso dembigeedada iskale nabiga sal alla alih wasalam uu ka digay walidalik waxaa la yidhi xadiidkii soo ma ahayn ina alrajula la yatakallamu bilkalima qofku inuu hadal wuxuun isaga hadaa laga yaabaa aanu ka fiirsan halka ay kelimadanu u yeeloobi doonta waxay noqon doonta inuusan ka fakerin baa lagayaba laakiin yahwi bihaa uu markaa ku shalwado oo u dhexda u ku tiim naarta jahannama fogaan gaaraysa beriya bugux intaa u dhexaysa qorax ka soo baxa qorax u dhaca intii markaa kelimadda iyada ah oo qofku iska leeyahay khatarteeday leedahay waxaa laga yaabaa kelimadaad leedahay inuu dhiig badanba u ku daato dhiig badan oo adiga aadan ka fiirsanin uu leeyahay maalan saaqa aajaala fi aamin wa fii aaminku gabyaag buu leeyahay kelmad yaraad maanta tiri waxaa laga dad badan ay isku laayaan waad aragteen reer walba wuxuu leeyahay mid eh, isagu oratora ah ee talkatiifa ah, ee meesha u fadhiya eh, dadku marka la tacliiqinaya comment comment landka markay tacliiqinayaan guruubada meesha ku jiro waxaa laga yaabaa inay ittaqillah iska dhahaan lakiin nin walba hoos buu ka farxayaa qoladan markii kan kale uu ku shido hadda magacyadoodu waan sheegi lahaa haddaan lay qabsanayn laakiin nin walba nin baa u fadhiya meesha safaraa meesha fadhiya nimankaa waxaa laga yaabaa kelimadda uu ninkaa meesha maanta ku leeyahay inay keeni karta inay kunaamo kumanaano qof ku barakacaan oo ay ku dhintaan oo dagaalada dhan markaa kusii ziyaadaan khatarteeda markale nebiga sal alla alay wasalamna aad buu noogaga digay wuxuu leeyay ibnulqayim raxmat ullaahi calayhim waxaad arkaysa wer qof multasima oo samtigii hadyigii uu ka muuqdo iltizaamkii diiniga uu ka muuqdo aahaartii iyo simaadkii qofkii lagu yiqiino ahludiinka uu ka muuqdo oo zuhdi badan oo adduunyada iska ilaalinaya oo salaadii kaaga horreeya oo soonkii kaaga horreeya oo waraci kaaga horreeya laakiin mushkilada markay gaarto markay gaarto dadka dhiiggooda iyo iyo dadka in wax laga sheegay markay gaarto carab markay gaarto uusan u joojinayn waana qofka multasimka ah yani bikulli maqaayiisi tadayun marka lagu fiiriyo waana ilaahi subxana wa tacala ku xihan laakiin halka balaayadu ay kaga dhacdaa waxay tahay waa carabka marka mawaaqiftan marka lagu jiro carabka in aad loo kontarool waa muhiim waxaa kaloo iyadaan u baahannahay qofka mu'minka in uu hubiyo akhbaartu aad bay isu soo taraysaa maalin waxbaa la soo sheegaya waxaa laga yaabaa tiro aan dhab ahayn in la keena maanta waad aragtay xaadita ka dhacday dhacdo ka dhacday america baa lasoo jarayaa markaasaa waa wax kale la saaraya l a ga la soo qaadaya isaga barnaamij samaynaya nin kalaa meesha la keenaya waana khatarteeda leedahay qofka muminka marka waxaa lagu jira casri aan la kala ogeyn almacruuf iyo munkarkii aan la kala ogeyn maxaa xaqiiqa maxaa beena casrigan marka qofka muuminka inuu aad iyo aad u fiijignaada loo baahan yahay in jaakum faasiqun binaba'in fatabayanuu ilahi subxana wa tacala yidhi wbillahi towfiiq sal allahuma cala nabiyina moxamed wcala alihi wsaxbi wasalam jaza allahu fadiilat sheekh cala hadihi alkalimati ayiba ilaahi subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa kelimaadkaas qiimaha badan ee culimmadeennu inoo soo jeediyeen inuu nagu anfaco innagana naga yeelo min aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanah iyagana cumrigooda ilaahay ha noo dheereeyo cilmigooda ilaahay ha dheereeyo ilaahay ha nagu anfaco waxay noo sheegeen ilaahay subxaanahu wa tacaala ha xafido dhammaan colaadaha ka socda geyiga soomaaliyeedna ilaahay subxaanahu wa tacaala sulxi iyo nabad ilaahay ha ugu dambaysiiyo ha ku gunaanado muslimiinta meel kasta ku dulmana ilaahay dulmiga ha ka dulqaado intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين